يجuuز ذلك وlaa تجuuز صلاaة qاariئin khalفa أmiyi وlaa أkhrasa وlaa aradta وlaa أlثqa في أxad الqowleyn waxaa halkankii gelaya musanifku raximah الlahu taعaalى qof imaamnimadiisa la karaahiyeysto iyo sidoo kale dadkii aanay imaamnimadoodu banaanayn oo salaadu in lagu daba xidhaa aanay asaxaynin wuxuu ugu soo horeysiiyey mid markaa karaahiya wuxuu yihi wayukrahu waxaa la karaahiyeystaa waa karaahatu tansiihe an yauma الrajulu qowma inuu qofku dad tujiyo wa akaruhum lahu kaarihuun iyadoo badankooduna ama dadka maarata dadkaa uu tujinaya badidoodu ay nacnacayaan oy karaahiyeysanayaan salaadiisa waxaa loo karaahiyeystaa qofka imaamka ah inuu imaam u noqdo dad nacaya imaamnimadiisa waxay u nacayaanna ay tahay arrimo diin ku tacalluqa sida maalan yani libaaskii salaaddu ay mudnayd oo kale inaanu soo xidhanaynin inaanu salaadii hagaajinaynin inaanu sidiisa kale qof qumanoo toosan u ahayn ilaa aakhirihi hadday markaa arin diin ahaaneed oo arrin markaa liamrin madmuumin sharcan weey arin markaa diin ahaan aan fiicnayn ayaa ninkan lagu haystaa dadka badankoodu ay ku karaahiyeysanayaan hadduu qofku noocaa yahay inuu dadka tujiyo aad baa loogu karaahiyeystaayo waxaaba axaadiista qaar ka tilmaamaysaa laa turfacu salaatahum fowqa ruusihim shibran taa ka salaadooda kor looma qaado saddex dadka ka mida ku jiray markaa rajulun ama qowman wahum lahu kaarihuun nin markaa dad tujiyey iyadoo ay nacayaan aniga nuskhadan ii qoranee najmu saaqibku wa akaruhum lahu kaarihuun buu laakiin duruqda xadiidka kumaan arag wa akaruhum taasi wahum lahu kaarihuun ayuunbaa xadiidku uu yahay musanifku halka markaa wa akaruhum buu yihi badidoodu waxa uu saas u leeyahay eh, dee qof laga wada raali yahay in la helaa iska adag tahay qof walba qofuunbaa yar qaniinsan kaa qaniinsanina inta badan arimo diineed buu ku salaynaya oo waxa weeyaan sidan uleeyihiy salaaddii musanifka ribay laakiin dadka dee badidoodii ayuunbay cibradu ay noqonaysaa oo alcibratu bilakar haddii markaa intii badneed ay qofka ogoshahay dee qof markaa la ogol yahay wuu noqonaya qof qof shaadoobay oo markaa isagu si gaara uu qaniinsanin wuu jiri karaya walaa tajuusu الsalaaةu khalfa kaafirin salaadii hadaba ma banaano in gaal lagu daba tukado walaa majnuun mid waalo lagu daba tukado walaa muxdiin mid aan weyse qabin walaa najisin mid nijaasole walaa tajuusu sidoo kale ma banaano salaatu rajulin qof inuu ninkiinu ku xidho khalfa khunha qof markaa labeeb ah walaa khunha khalfa imra'atin labeebkiina qof dumara ku xidhan maayo walaa khunha khalfa khunha labeebna labeeb kale ku xidhan maayo walaa taahiratin khalfa almustaxaada gabadhii markaa daahirka ahayd ee iyadu nadiifta ahayd gabadhii dhabar furanka maaragtay ku dhacay ku daba xidhan mayso waqiila yajuusu daalika ayaa nusakda qaar markaa ku qoran iyo nusakda makhtuudka ahba aniga tayda laakiin waa ka dhacsan tahay waqiila yajuusu daalika waa bannaan yahayna waa la yidhi walaa tajuusu salaatu qaari'in qofkii qaariga ahaa ee qur-aanka saxayay faatixada sida fiican u aqriyayey ee hagaajinayey inuu ku xidhaa ansixi mayso khalfa umiyin mid faatixada saxayn walaa akhrasa mid hadliba karaynin waxba aqriyi karin walaa arata mid markaa jabinaya oo eh, meelaan idqaam ku jirin faatixadii idqaamaya walaa alhaqa mid carab la oo xaraf bedelayo xaraf aan karayn oo si kale ka dhigaya fi axadi ilqowleyni marka labada qowl mid ahaan la qaato walaa akhrasiya inta ka dambaysa eh, nusakda qaar baanay ku jirin walaa tajuusu banaanaan mayso buu yidhi salaatu ljumucati jumcihii in lagu xidho khalfa man yusalli duhra qof duhur tukanaya in lagu daba xidhaa asixi mayso wa fii jawaasiha khalfa sabiyin wa mutanafirin qowlaani waaya waa intaynaan qowleynka u gelin musanifku halkan wuxuu isdaba tahay dad aan lagu xidhan karin ama si guudba loogu xidhan karin ama dadka qaar aanay ku xidhan karin kuwa aan sida guud loogu xidhan karini waa kuwa aanay horta salaadoodu asaxayn baa ka kowa oo waa xataa hadduu gaalnimadiisa qarsanayo kol haddaan islaamnimo hore loo ogeynoo adigu aad soo qofkun aad aragtayoo deetana istiroon malaha waa muslim ood ku daba tukatay kadibna aada ogaatay inuu ninkani kristaan ahaa kiristaannimadii meeluu kaga baxayna aan la garanaynin dee salaaddii waa soo celis isagiina markii la weydiy marka waa gaalnimadeedii baan haystaa iska ihaado ninkaasi nin gaalu noqonaya salaaddii lagu daba xidhay asixi mayso ama mukfi ha ama muclin ahaada gaalnimada muujisanayo ama ha qarsanayo laakiin hadduu ashahaatay oo sida qaarkood laga sheego kuwa dee masaaridii waa kuwana way isku jiraanoo kristaan iyo wax walba way leeyihin qur-aankiiba hadday doonaan baranayaan kuwii kristaanka madrasadii wixii markaa imaamnimuu ka dayay bay yidhahdeen yamantu shaqo tegay oo iska noqday isagoo qibtia oo yani waxa wey kuwii maaratay nasaarada ahaa ee cod fiicnaa waa laga yaabaa iska soo shaqati kolkuu markaa muddo tujinayay markii dambana iska noqdo uu markaa sheegtay inuu de isagu iska ah ee qofka haddii la maqlay isagoo a shahaadanay khalaas islaamnima lagu xukumay hadhow hadduu yidhaahdo afkan baan ka ahaaye waxba kamay jirin imika inuu been sheegayo marka socdo imika ridoobay nin imika ridoobay ayuunbaa laga soo qaaday laakiin nin aan la maqalba isagoo a shahaadanay laakiin isagoo foorfoorarsanaya wixii salaad maarata la samayn jiray samaynaya la arkay hadduu qofku da iskaga xidh kaasaa markaa ay arintu noqonaysaa oo halkan markaa soo gelay ama imaam baabu isu magaabo lakin qof ninkan oo ah shahaadanayo maqlayba lama arko masaajidkaa u tujiya hadduu doono laakiin shahaadateyn lagama maql inuu salaada tukaday keliya shaaficiyadu ugu xukumi maayaan islaamnimo uu rukuucayey uu sujuudayey ilan hadduu doono ashhadu an laa shadu an rasul mabuu akriyayma markuu muxuu ahaay atixiyaadkana ilan ma maqlaysa adiguya hadduu dana waba buu akriyey markaa mar haddaan <laughs> ashahaadanin dee ninkani muslimba ma ahayn marka hadduu markii horena kristaan aha marka dambena kristaannimadeydii baan haystaa tii horena la ogaaday inuu sidaasuun ahaa dee markaa ninkaasi islaamnima uma sugnaanin salaaddii lagu daba tukaday celis bay noqonaysaayo waa lagu soo celinayaa ma asixin kii waa la xataa la ogeyn inuu markaa waalan yahay sida mararka qaarkood dhacda de ma garanayso qofunbaa gelay masaajid masaajiddada hargeysa kamida salaadii buu galay subax dabaduu u qabtay qur-aankii bismi illahi ramaan acuudu billahi kor u qaado dadkiiba markaa yarday lakin haddana bisinkii faatixadii ba akriyo wuu akriyo suurad buu bilaabay oo markuu marayay wadi kari waayo wuu iskaga togo tukabu bilaabayo tiibuu haddana waxoogaa wadayo haddana kolba dhinacbuu u kaxeeyeyo shaw waa maogta xanuunku marunbuu soo boodaya markaasaa deetana masaladoodii timid oo salaadii subax ilaa goor danbuu ku jiro masaajid waagiiba caddaanayo maaragta kolkii dambe dee salaaddii sidii ku dhameyn laakiin waxaa la isweydiiyey war salaadaasi tolow maxay noqonaysa salaadaas soo celis nin majnuunihii salaaduu ku tujiyey salaad kuu noqon mayso muxdidkiina waa saas oo kale oo de qof aan weyse qabinba ayaa salaada ku tujiyey salaaddii maarata maaragta eh, isaga uma ansaxayso adigiina ku asixi mayso hadaad ogeyd haddaanad ogeyn musanifku xagga dambe ayuu ka sheegi doonaa dad la soo reebayo oo kuwii ogeyn wax u soconayaan xagga dambe noogu imanaysa najaasadiina waa saas oo kale oo dii dee najaasadii maaragtay weliba najaaso muuqata ahayd eh, dee maaragtay salaadii waaba la soo celinaya wuxuu yihi eh, sidoo kale raggii rag un bay ku xidhan karaan salaada marka kuwaa hore dee inaan lagu xidhan karin waxaa loo cuskanaya liannahum laysuu fii salaatin aslan dadkani dad salaad ku jiraba ma aha in salaad lagu xidhaa markaa cabah iyo ciyaar bay noqonaysaa hadii la og yahay haddii aan la ogeynna waxaynu kala qaadi doonaa wixii ay sahlan tahay in la ogaadiyo wixii aanay sahlanayn marka wixii ay sahlan tahay dee adigaa gaabis sameeyey baa lagu leeyay qofku inuu gaal yahay waa la ogaan inuu waalan yahay waa la ogaan karaa wax sahlan weey marka adigaa gaabi sameeyey qof aan salaad ku jirin baad ku xidhatay salaadaadu ma ansaxayso raggii wax aan rag ahayn kuma daba tukan karaan maxaa nusuusta sida laga fahmay baa waxay tahay raggu inay kaba horeeyaan dumarka salaaddii xataa mowqifkii oo xataa hadday qofkii dumar aad keliga maxaarimteedii ay ay xagga dambe ka istaagayso sidii anas iyo ayaydii aad ku ogeydeen xaggii dambe istaagtay oo safkii ragga xataa lamay soo gelin waxay taasi markaa kutusinaysaa inay dumarkii xaggaa dambe joogsanayaan dee imaamna dambe ma joogsado inaan markaa lagu daba tukan karin oo ninkii aanu ku daba tukan karin ayay arrintaasi tilmaamaysaa nusuustii caamka rijaalu qawaamuun cala nisaai iyo iyadana dee loo cuskanaya labeebkiina de ninkii kuma daba tukan karo oo isagana waxaan ugu daba tukanay dee inuu qof dhidig yahay baaba dhici karta oo unsaw noqdo waaya markaa raggii ragun bay ku daba tukan karaan ninkii ninunbuu ku daba tukan karaa waxaa kale oo isaguna jira labeebkii isaguna nin unbuu ku daba tukan karaa qofkii labeebka ahay aan khunsaha ahay lab iyo dhidig wuxuu yahay la garanayni qof lab unbuu ku daba tukan karaa sababtu waa maxay de qof dumara kuma daba tukan karo inuu isagu nin yahay baa laga yaabo deetana nin markaa qof dumara kuxidha u noqdo mid isagoo kale oo aan xaaladiisu caddayn oo isna labeebana kuma daba tukan karo oo dee kii imaamka noqday inuu dumar noqdaa laga yaabo kii markaa ma'muumka noqday xagga dambe galayna uu qofkii dhidig qofkii lab noqdo dee taasina may asixi jirin markaa saasaana iyaguna aanay isugu xidhanayn dumarkii cid walba waa ku xidhanaya raggii way ku xidhanayaan khunfihii ama labeebkii waa ku xidhanayaan iyaguna way isku xidhan karayaan marka raggii rag un bay ku xidhan karayaan khunfihiina rag unbuu ku xidhan karaya dumarkiina saddexdaba way ku xidhanayaanoo iyagu saddexdiiba way ugu ansaxaysaa saasuu kuu yihi walaa tajuuzu salaatu rajulin khalfa khunhaa nusaktu halkan waa isya daba marmarsan yihin laakiin way iswada tegayaan walaa tajuuzu salaatu rajulin khalfa khunhaa walaa khunhaa khalfa mra'atin soo arki maysid walaa khalfa kunha markaa intiiba wuu kaa xanibay dumarkii un baanu sheegino dumarkii macnaheedu way ku wada xidhan karaa wey khalfa rajul gabadhi way kudutukan kartaa khalfa unhaana ku daba tukan kartaa khalfa kunhaana way ku daba tukan karaysaa walaa aahiratin walaa taii walaa tajuuzu salaatu aahirati wey gabadh aahirad ah nadiif ah oo aan dhabar furan qabin khalfa almustaxaadati gabadhii dhabar furanka qabtay kuma daba tukan karto waqiila yajuusu daalika da nusakdu ay marka qaarkood qorayaan way jirta waxaa kale oo la yihi mayane e eh, eh, way banaan tahay arrintaasi waa gabadh dhabar furan qabta salaad kasta waa tii weysaysanaysay isnadiifinaysay haddana tukanaysay de laga yaabo inuu dhiiggii ka socdo ayay tukanaysaa tan kale ee nadiifta ihina dee weysadooda waa weyse dhammaystiran markaa ma isku daba xidhanayaan khilaaf baa ku jira culamada qaarkood waxay yidhahdeen may kuma daba xidhanayso maxaa yeelay salaaddii tii imaamka ahayd dee waaba salaad iska daruuro oo iyadoo aan markaa weyse qabin bay tukanaysaa oo muxdisada ilan waa xada daa'ime weyse la-aan joogtaabaa haysa salaaddii unbay istibaaxaysatay markaa qof muxditha dee laguma daba tukan kara halkaasay markaa ka fiirinayaan muctamadku laakiin wuxuu leey mey waa lagu daba tukan karaa hadaanay mutaxayiro ahayn hadaanay mutaxayiradii ahayn waa lagu daba tukan karaya tii ku wareertay xaydkeedii aan garanaynba iminka ma dhiiggii ku jirta mise waktigii kale taan kala garanayn dee lagu daba xidhan maayo bay idhaahdeeno waxaaba laga yaabaa markan lagu daba xidhay waktiga ay dhiigga caadada ku jirta inay tahay laakiin ta wax u kala soocan yihiin ee kala garanaysa maalmaha ay ku beegnayd maalan caadadeedu inta kalena dhabar furan u xisaabsan tahay maalmihii dhabar furanka ay tukanaysay dee waa lagu daba xidhan karayaaoo salaadeedaasi waa caadi waxaana markaa tii muxdaadiina waay qofkii muxdidka waxay kaga duwan tahay salaadeediibaa asaxaysa muxdidkii horeynu soo maraynay dee salaaddiisu may asaxay waay mutaxayirada iyada markaa waxaa dee loo diidan yahay waynaga sheegno de ina ku jirtaa laga yaab saa daraadeed tan iyada ay leeyihin ku waajibaysa walaa tajuusu salaatu qaari'in khalfa umiyin walaa akhrasa walaa arata walaa alhaqa fi axadi اlqowleyni qofkii aan faatixada saxayn ama mid aan hadliba karayn ha noqdo ama mid aan xuruufta qaar karayn sida alhaqaa la sheegaya ha noqdo ama mid laba xaraf isku qabanaya o isku dabaya muttaqiim lahoo kale idina siraad almuttaqiim oo siinkii iyo tadii uun war kala fuji ha noqdee kor haddaanay faatixadii u saxnayn qof kale oo faatixadu u saxan tahay ma ku daba tukan karaa mise kuma daba tukan karo laba qowl baa ku sugan qowl wuxu le waa lagu daba tukan karaa maxaa yeelay dee qofkan dambe faatixadiisa isaga akhrisanaya imaamkuna kol haddii aanu waxan karayn adeeg hadduu karayo laakiin uu dhayalsanayo kaasi isagu hadal ma leh isaga laftiisa salaadiisu ma asaxayso dee ka ku xidhayna iska daayon markaa waxa weeyaan ku-xidhashadiisa ay banaanaato kor hadduu qofku wixii hagaajin karayo laakiin wahsi iyo dhayalsi ay ka tahay salaaddiisu ma asaxaysa ka in lagu xidhaana ma bannaano dee min baab awla soo arki maysid laakiin kan laga hadlayaa waa ku aan karay wuu carab la'ya si kastood kaaf dhowtaa taaf u leey markaa adigiina waa kuu sa waa kuu saxan yahay miyaad ku daba xidhanaysaa laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahy waa lagu daba xidhanayaayo dee waa ansax ninkan sidaasay ansax ku tahay oo de waa intii uu karaya laa nafsan illaa wuscaha adigan ku daba xidhannaa faatixadaadina adigaaba akhrisanayo de waata maamuumkii laga doonayo qofkaaganna waa markaa imaamkani waa macduur marka waxbaasya kuma hayso waxay la mid tahay uun kii keri waayey qiyaamka imaamkii keri waayey sara jooga faatixadu rukni bay ahayd qiyaamkuna waa rukni qiyaamka imaamkii keri waayey wuu fadhiisanayaa dadkiina iyagoo taagan bay ku daba tukanayaan way iska bannaantao waa caadi dee waa la mid oo faatixaduna ruknigii qiyaamkuunbay la mid tahay bay leeyihin qolada qowlkaasi uu leeyihi kaasi waa qowl qowlka labaad waana ka muctamadka ay wuxuu le ma ansaxayso sababtu waa maxay faatixadu waa rukni ka duwan arkaantii kale maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay imaamku mararka qaarkood buu xambaartaaba uu faatixadaadii kaa xambaaranaya markaad rukuucda kusoo gaadho oo kale waadiga halkan kalo ilaay faatixada aan ragcaddaa lagaa doonay haddaba maadaama uu xambaari karayo nin uu xambaari karayaa la doonaya dadka tujiyo nin aan waxba xambaari karayni ma tujin karayo sidaa daraaddeed la mid maaha qiyaamka ruknigii qiyaamka la yskama xambaaro rukuucdii iyo sujuuddiina waa saas oo kale laakiin faatixadu waa maxalu taxamuli fi ljumlati maarata marka si guud loo eego xaalado qaarkood markaa imaamku uu xambaarayo ayaa jirta maadaama ay taasi jirto qof uu xambaari karayunbaa imaam noqonaye ku kala noqon maayo waayahay wuxuu qaybtaas ugu dambeysay walaa tajuuzu salaatu ljumucati khalfa man yusali الظuhra xaggii salaadihii buu eegayo wuxuu yidhi qof salaad jimco tukanaya kuma xidhan karo qof salaad duhur tukanay hoosey ku dhici karaysa ma iyadoo jimco la tukanayo ayuu qof duhur tukanayaayo see loogu xidhanayaa waa sidee wa say wax tahay ma qof baa keligii jimco tuka ma masaajidkii caamka ma waa masaajidkii laakiin qof musaafira matalan oo cod fiican baa masaajidkii yimid markaa sideeda warina tuji markaasuu yihi de anigu musaafir baan ahay oo duhurkaygii baaban iska niyoonaya laba ragcadna waan aan qasrinaya allahu akbar inaguna salaad jimcaynu u baahanna waa la khudbadeeyey khudbaddii waa la soo degay hadda salaaddii halkii la geli lahaa buu ninkan intuu duhur iska niyooday ilan isaga way u banaanta kuma waajibin waa musaafir duhurkiisiiba allahu akbar yidhi ama waaba addoon hadduu doono jimc kuma waajib kolkuu xidhay waabaynu maqlay inoo dhaweytu farda duhri ragcatayni adaan layta allaahu akbar buu ma ku daba xidhanayna sheekhu wuxuu yidhi ma ansaxayso in jimcii lagu daba xidhaa ninka oo maxay u ansixi weydey waxay u ansixi weydey salaadan jumcadu dee waa salaad hay-a leh dad markaa ahlu kamaalana u baahan maadaama ay shuruudo gaara iyo howlo gaara ay leedahay sideedii waa in loo ilaaliyo imaamkii waa inuu salaada lafteedii tukanayo lagu daba xidhanay laakiin muctamadku wuxuu leeyahay madhabka shaafiyadu sida ay markaa rajaxayaan waa iska caadi waa lagu daba xidhan kara muctamadku wuxuu leeyahay ba'si malaha waa iska caadi oo isaguna labadiisaa duhur ahaanta u niyooday isaga unbaa salaadiisii hoosu dhigay inuu jumco niyado maarata fadli badnaan lahayd oo dee jimcadii baa ka fadli badan marka isaguba hoos isu dhigae innaga waxbayna yeeli maaye inagu waxaynu tukanaynaa labadeen xataa hadduu afar ragcadood tukado de addoonkii oo kale ila waxba ma qasrinaye jimcana kuma waajibayso arbaca rakacaatin adaan ilaahi tacaala allahu akbar buuyi waynu iskaga daba xidhan karnaayo way noo furan tahay markuu labadeedin ragcadoo dhameeyo inagu atiyaadkeenu iskaga baaqi ahaana labadiisa kaa iska dhamaysto kolkuu soo dhamaysto ee uu ka baxana waynu kala bixi soo arki maysid markaa muctamadku waa inay arrintaasi ay banaan tahay oo aanay mamnuuc ahay wa fii jawaasiha khalfa sabiyin wa mutanafilin qowlaani wuxuu yihi wa fii jawaasiha banaanida ay salaadii banaan tahay khalfa sabiyin in lagu xidho ilmo yar waxaa loo jeeda qofkaan qaangaarin wa mutanafilin iyo mid iska maaragtay sunaysanaya qawlaani baa ku sugan salaaddii faralka ahayd ama jumco ha noqoto ama wax kale ha noqoto ma lagu daba xidhan karaa qof sunno tukanaya sida qofkii aan qaangaarin wuxuu tukanaya waa sunni markaa muta waa mutanafilin tani waa sunnihii caadiga aha samiguna wada waa mutanafila isagu muftaridba maaha salaadihiiso dhan baa ah isaga marka ma banaan tahay mise ma banaano laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay ma banaana xaguu ka fiiriyey wuxuu ka eegay kaasi dabcan halkan damiirka fii jawaazihada jumcadaynu u celinaynaa si aynu markaa sabigii aynu meesha u keeno wa fii jawaaziha wa fii jawaazi jumucati salaadii jumcada wey kalfa man yusali uhra e, kalfa man khalfa sabiyin sabi in lagu daba tukado iyo wa mutanafirin qowlaani ama salaadaha kale inaga madhabkeenu wuu ogol yahay madaahibta kale iyo madhabkaa isku haya laakiin inaga madhabkeenu wuxuu isku khilaafsan yahay waa jumcada jumcadii miyaynu ku xidhanaynaa qof aan qaan gaarin miyaynu ku xidhanaynaa qof iskaba sumaysanaya oo maalan soo tukaday duhurkiisi musaafir baa u ahaa uu soo tukaday jimcihiiba uu inoo yimid markaasa jimci tukanaana tuji markaa isagii dee sunna unbuu dee geli waa isu sunna bay noqonaya faralkii uu soo tukaday miyay banaanaanaysaa mise ma banaanaanayso waxaa ku sugan laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay ma ninkan laguma daba xidhan karo waxaan loogu daba xidhan karin dee ninkani markiisa horeba qof jimcaha loo tirsanaya maaha hayru muctadin bihi weeyi qofkani qof la tirsanaya ma aha afartankii markaynu eegeyno kan sunnaha tukanaya da afartankii ma eegeyno sabigan ma tirsanayno markaa mar haddii ay arintu sidaa tahay ma banaana buu kaasi leeyihi salaadanna waa salaad jamac in lagu tukada ay shardi ahayd marka imaamkii waa inuu da tirada ku jiro laakiin muctamadku iyadana wuxuu leeyay may wiskicadu way banaanta waayo sideedaba dee faral in lagu daba tukado qof sunaysanaya way banaanayd axaadiid fara way sheegtay marka mar hadday iska banaanayd qof sunaysanaya in lagu daba in sabi lagu daba saxaabadii bay ka ansaxday camr bn salimat aljarmi marka mar hadday saas ahayd faralkii lagu daba xidhan karayay jumcihiina salaadihii faralkii un bay tahay way iska banaanaanaysaa wuxu uhi walaa tajuuzu salaatu kalfa man yusalii salaata tukhaalifuha fi alafcaali اaahira walaa tajuusu ma banaana asalaatu khalfa man qof in lagu daba xidho yusalii salaatan salaad tukanaya tukhaalifuha salaada ka gedisan fi afcaali aahirati ficilada muuqda afcaasha muuqata ku khilaafsan ka subxi sida in salaaddii subax lagu xidho khalfa man mid lagu daba xidho yusali lkusuufa salaatulkusuuf dayaxmadooba tukanaya aw ilkusuufi ama sida salaaddii kusuufka ahayd in lagu daba xidho khalfa man yusali subxa qof salaad subax tukanayo oo kale waa shardi ka mid a ah arkaanta shuruudda iqtidaaga oo waa tawaafuqu nadmi salaateyn baa la yidhahda labada salaadood habdhacoodu qaabkay u soconayaan waa inay iswaafaqsan yihiin marka la isu xidhanayo laba qofoon salaadooduba iswaafaqsanayn oo midba qaab tahay oo aan isku qaabba ahayn la yskuma xidhan karo kusuuf iyo salaad subax mid waliba waa laba ragcadood laakiin midna ragcadaheedu laba rukuucood bay leeyihin midna rukuucda labaad way burinaysa marka wixii isma waafaqsana salaaddii janaazada iyo salaad duhur iyadoo janaazadii lagu jiraa timid adna duhurkii maa tukan waxaad istiri iskala gal janaazada oo salaad biniyati duhri oo hadhow markay tikbeeradaha kale u gudbaan adigu maaragtay waxa weyan rukuucdaad iyo hawlahaagaad iska sii wadani waad ku xidhan ma ansaxayso maxaa yeelay de wux isku qaaba maaha eeg inay kale ragcada badnaadaan mus mushkilad ma le inay kale ragcada badan yihin mushkil lakin waa isku qaab yihiin iswaafaqsan yahay haddaan qaabkiiba iswaafaqsanayn iqtidihii ma ansaxayo liannahu laa yumkin alictimaam inamaa jucila alimaamu liyu'tama bi imaamka waxaa loo yeelay si loogu daydo kuma dayan kartidba ninka kolkuu rukuucu soo qiracadii bilaabo kusuuf buu ku jira de adigu qiraamama dhegeysan kartid mana bilaabi kartid ictidaalki inaad ka sujuuddaa lagaa raba rukuuc labaad ba soo rukuuc ma rukuuci kartid adigu marka iqtidaagii suuragal maaha fain sallaa axadu haaulaai wixii oo dhan markuu suu kaa wuxuu ku yidhi waxa aynu soo sheegnay mid kamidi ah hadduu ku daydo waxaad ka soo bilaabaysaa halkii uu kusoo yidhi walaa tajuusu salaatu kalfa kaafiri gaal laguma daba tukan karaa uu kulaa ka soo bilo fa fain sallaa axadu haaulaai kuwaa aynu soo sheegnay mid kamidii hadduu ku daba tukado khalfa axadi haaulaai kuwan kale aan lagu daba tukan karin aan lagu xidhan karin mid kamid a hadduu ku xidho walam yaclam arrintana aanu la socon oo qofkan arrintiisa ogeyn in kusuuf lagu jiraba maad ogeyn salaaddii subax baad moodeysayo waad iskala gashay shawdayaxaa madow oo kusuufkii baa lagu jiraa ama nin aanad gaalnimoba ku ogeyn baad iskala gashay shawuba maaragtay waxa weeyaan waaba kaafir midaad inuu weyse qaba moodeysay baad ku daba xidhatay midaad rag moodeysay baad ku daba xidhatay shawaawo qof dumaraba maxaa la yeelaya uma calima markaa kadib ogaaday ama salaadda dhexdeedii isku ogaaday ama markuu salaaddii ka baxay isku ogaaday acaada waxba loogu cudurdaari maayo jaahil baan ahaayo maan ogeyn arintee salaadiisaasi waa soo celis hadduu markaa ku jirayna salaad kuma jirtid iminka dib u gal baa laleeyahy haddii uu dhammaystayna waxaa la leeyahy salaadaasi ma ansixina dib u soo gal ilaa man waa tan la soo reebaya adaba qaar baa lasoo reebaya mid mooyaane sallaa ku tukaday khalfa almuxdithi ku aan weyse qabin ama janaabe qaba haddaad ku daba xidhato oonad ogeyn de ogaan karta qofka inaan weyse qabin ma ka muuqataa wax ka muuqdo maa calaamad ka muuqato qofka aan weyse qabin ma jirta ma jirto marka kaa hadaba waa la soo reebayaa buu yidhi fa inahu laa icaadata calayhi soo celin qofkaa laguma le fii gayri اljumucati haddii salaaddu aanay jumco ahayn wa tajibu laakiin soo celin baa waajibi fi ljumucati jumcada haddii imaamkii dhamaayo jamca tukinayay oo caddaaday inaanu weyse qabinba wuu khudbeeyey markaasuu dadkiina salaaddii tujiyey ilan way dhici kartaa waa bani aadam markaasuu isogaaday inaanu shan wuu maydhuunoo maaratay biniyat iljumca ku soo maydhay ayuunbuu weysadiiba soo ilaawo mabuu soo weysaysan dadkiina wuu u dana wuu tujiyey dee waxba la canaanan maayo haddaanu dheeraynin hadduu khudbadda dheereeyey ninbay ka sheegayeen ma'muun miyuu ahaa mise haaruun arashiid baa waxaa loo keenay nin khadiibkii garaacay ninkii dhamaa imaamkii jumcaha ayuu faar ku daldalay war maxaad saa u samaysay markaasuu inta khudbaddii nagu dheereeyey dheereeyey u haddana salaadii dheereeyey ayuu marku ka baxayna ah waa ka xumaha yidhi waan maan weyse qabine hala soo celiya salaadii de waana xamili waayey buu yihi markaasa adiguna waxay kaga baxsadeen marka hadday saasi dhacdo horta haddii khudbaddii uu akriyay isagoon weyse qabin de khudbaddii may asixin ilan loo shardeeyey khudbaddii haddaanay asixinna salaaddii may asixin deetana wixii oo dhami soo celis buu noqonaya allo wixii oo dhan baa lagu soocey marka de in laysyaal imaamka marka khudbad markuu soo gelayo weysadii la yar xasuusiy iska fiican tahay si aan hawl culus udhe haddii laakiin khudbadii uu weyse qab ku akhri ama cid kaleba ay khudbadda akhriday kadibna salaadii uu galay isagu isagoo weyse qabin ismooday inuu weyse qabo oo sidaa uu dadkii ku tujiyo waynu eegeynaa xaaladdaasoo waxaynu eegi tirada tirada dadku ma buu afartankii ma buuxay imaamka la-aanti haddii afartanku buuxay oo kan imaamkii u dheeraada ahaa dadka salaadoodii jimci waa u asaxay isagunbaa salaadda hor tukanaya soo arki maysi laakiin hadduu afartanka ku jiray oo afartanku isaga la aanay buuxsamaynin dee jimca meeshaa ma jirto afartanba may tukan marka ilaa man sallaa khalfa almuxdidi muxdid midku ku daba tukaday mooyaane fa inahu laa icaadata calayhi fii gayri اljumuca salaad haddana ahayn soo celin lagumale buu yii watajibu fi juma hadday jumco soo celin baa lagu leeyahay waxaynu markaa raacinaynaa oo iyaduna lamida qofkii ogaaday imaamkiisani inuu najaaso lahaa laakiin najaasadaas meel qarsoon ay ahayd oon dadku arki karin hadday meelaha najaasa ka marsanayd waxaa laleeya idinkaa gaabis gabodfal sameeyey khilaaf baa ku jiro oo qowl odhanaya maane maaragtay waa la iska wada daynayaado ilan dadku ma baarbaarayaan maryihiisii waa iska saamaxo maaratay isagun baa soo celinaya waxba soo celinmayaanna wuu jiraa oo imaam nawine kutubtiisa qaar wejigaasi waabuu ku doortay oo uu ku tasxiixiyey laakiin sida uun aduu shuraaxdu ay ictimaadaan waa in la kala saarayo daahiradii iyo khafiyadii sida cibaarada minhaajka daahirkiisu ay tahay waayahay markaa kaasoo keliya u sheekhu soo reeba kaasoo keliya ayuu wixii ka soo reebay la sheegay xataa faatixada iyo wixii lamidka ahay haddii tuulooyinkaasoo kale markaa tagto aada isu ilaali waxaa laga yaabaa imaamka maaliki yawmi diin ba iska ka tegaya hadduu shadkii ka tegay dee salaaddii maaragtay ansixi mayso faatixadii ma maaratay ma saxan haddaanay faatixadii saxnayna dee iqtidihii ma ansaxay marka inaad iska hubiso intaanad waxba ku xidhanin ayaa la qaadi marka meelaha magaalooyinka tuulooyinkii meelaha aad tagto qaar badan uma saxna qiraacadu markaa inaad ama iska hubiso ama aad si gaara ah isaga tukato dee musaafir baa tahay ayay yaa yaa haboon baabu mawqif alimaami walma'muum wuxuu halkan musanifku raximah llahu tacaala kaga hadlayaa imaamki iyo ma'muumku halkay joogsanayaan aلsunaةu an yaqifa الrajul اlwaaxidu sida sunahay waa inuu ninka keliya istaago can yamiin اlimaami imaamka xaggiisa midig wاlkhunhaa qofkii labeebka ah khalfahumaa wuxuu ka dambaynayaa labadooda wاlmar'atu qofkii dumar ahayd khalfa alkhunha khunhiiba kasii dambaynaysa markaa sunihii ninku hadduu qof keliya nin keliya aduu yahay mamuumku oo imaamkii qof kale un ay yihiin oo lab wuu dhinac istaagaya sidii xadiidkii ibnu cabaas iyo xadiidkii jaabirba jaabir ibn cabdilaah markuu nabiga u yimid ala sl ku xidhay bidexduu ka istaagay wuu soo wareejiyeyo wuxuu soo wareejiyey xagga midig ibn cabaasna isagana saasoo kale ku dhacdo khunihii qofkii labeebka ahaa dee lama garanayo labiyo iyo dhidig wuxuu yahay markaa ragga safkoodii soo geli maayo qofkii dumar xaggaa dambe istaagaysayo xadiidkii anas markaa iyaydii iyo kii yara agoonka ahaa iyo maarata nabigu alay sla guriga ku tujiyey ayaaba da iyadana tusinaya xataa hadday keliya tahay xaggaa dambe istaagaysa khunfihii markaa maadaama aan la garanayn rag iyo dumar wuxuu yahay dee wuu udhaxaynaya fain xadara rajulaani hadday maaragtay laba nin bilowgiiba yimaadaan aw rajul wa sabiyun ama nin iyo ilmo yari ay yimaadaan istafaa khalfahu waxay safanayaan imaamka xaggiisa dambe hadday laba rag yimaadaan laba rag yimaadaan dee xagga dambe istaagayaan imaamkuna xagga hore ayuu istaagayaa sidii nabiguba alayhi isalaatu wasalaam uu dee saxaabadiisa u tujin laba iyo wixii ka badan xaggaasi istaagay hadduu doono labada mid ahaani sabi ha noqdo waa ka anasku lahaa waqaftu ana walyatiimu fasafaftu ana walyatiimu khalfahu anigi iyo kii agoonka ahaa agoonku waa qaan gaadhin hadduu qofku kaa gaaro agoon maaha anigi iyo agoonkii waxaanu istaagnay nabiga dabadiisa wاlcajuuzu khalfana islaantiina anaga inaga sii dambeysay wain kaanuu curaata hadday haddaba bilaa dhar yihiin dadkani ilan way dhacdaa waqafa alimaamu wasطahum imaamku dee ka hormari maaye maayee ku istaagay si aan laysu fiirfiirinin dee looma sunneeya baa inay jamac ku tukadaan inay keli oo iskaga tukadaan iyo inay jamac ku tukadaan waa isku mid baa la waxba fadiilo uma laha haddayse ku tukadaan jamcii haddaba imaamku yaanu ka hormarin waayo dee cawradiisii baa muuqanaysa wa in xadara rijaalu rag hadday imaadaan wa sibyaanu iyo caruur iyo wa khanaathaa kuwa labeebiya iyo wa nisaa'un dumar yuqadamu الrijaalu ama taqadama الrijaalu ragga xagga hore soo maray uma الصibyaanu caruurtaa ku xigaysa uma alkhanaasa kuwa labeebkaa ku xigaya uma الnisaau dumarkiina xaggaas dambe ayay ku tukanayaan dee raggu waa ku nabiga alayhi الsalatu salaam kusoo xigi jiray caruurtana xadiidkii baa laga qaatay liyelinii minkum ulu اlaxlaami wanuha nebigu yihi alayh الslat iyo caqligani iyo garashadani ha igu soo xigaan dee caruurtiina weli garaad iyo garasho badan male inay markaa iyagu xagga dambe gelayaan ayaa xadiidku tilmaamaya laakiin waa maxay baa waa haddaanu safku ku fillayn hadii safku raggii iyo caruurtii uu ku wada filan yahay dee raggay safka la gelaya caruurtii lab maaratay waxa weeyaan kuwa lab ahaa ee ahaa waxay la soo gelayaan safkii bay ragga la soo gelayaan markaadaan safkii ku filayn raggii waaweynaa ayaa dee markaa safkii koobaad maarata noqonaya caruurtiina way ka dambaynaysaa kuwii labeebkuna carruurta kasii dambaynaya inayna dhidig yihiin baa laga yaabo dumarkii caadiga ahaana iyagay kasii dambaynayaan waman xadara qofkii yimaada walam yajid aan helin furjatan aana helin meel bannaan jadaba waaxidan mid buu soo jiidiyo wastafa macahu saf buu la noqoni fain lam yafcal haddaanu yeelin wa sallaa waxdahu keligii uu tukado kuriha waa la karaayaystaa wa ajzatu salaatu salaadusa way ka ansaxaysaa hadduu qof yimaado safkiiyo buuxa meel uu galaba u waayo muxuu samaynayaa inuu dee iska suga inta cid iyo inuu qof soo jiido marka siaan salaadii waxu dhaafin qof ha taabtay baa soo jiido kaa uu markaa taabtay soo jiidayna ha raaco waayo wuu saacidayaayo fadligii uu safkan hore ka heli lahaa ajriga uu musaacadada walaalkiisa u saaciday ee inuu keligii uu saf noqdo uu ka ilaaliyey uu ka helayo ayaa ciwad u noqonayo bedelkeeda u gelayaba marka aadi axaadiis waliba dee maaragtay dhowrba ah ayaa arrintan ku soo aroortay inuu qofku markaas lakin maqaal baa ku wada suganoo dacfi baa ku wada sugan culamadu laakiin way qaateenoo dee way ku dhaqmeen waa kuwaas inoo qoran markaa qof buu taabanaya qofkiina inuu markaa u baxo ayaa loo sunneeyaa bay yidhaahdeen haddaanu sidaa yeelin dabcan goorma u yeeraya wuxuu yeeraya markuu isagoo safka salaada galo intuu salaaddii galo ayuu taabanaya adigoo weli salaadiiba gelin isagaa soo jiidin baa layihi haddaad isaga soo jiido keligii baad saf ka dhigtay inaad weli salaadiiba maad gelin markaatood marka hore takbiirato deetana taa haddaanad sidaa yeelinood keligaa halkii salaadda iska gasho safkii iska gasho allahu akbar ad keligaa iska tiraado iska xidhatood iska wadato waa karaahiyo nabigu alayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka asaxday laa salaata limunfaridin khalfa الsaf salaad male qof keligii tukanaya safka dabadii qof safka dabadii keligii tukanaya salaad ma laha marka xaaladaadu way adag tahay waa karaahiye markaa daran wa ajzaatu salaatu buu sheeku leeyahay salaaddii laakiin way ka ansaxaysaa oo inay ka ansaxaysa waxaa laga qaatay xadiidkii abubakrata radia allahu tacaala canhu isagoon safkii soo gaadhin buu soo rukuucay dee lama odhanin salaaddii waxaad xidhatay adigoo keligaaye salaaddii ku soo celi lama odhanin waxaa kaloo laga qaatay isla xadiidkan laa salaata limunfaridin khalfa saf nabigu alayhi salatu wasalaam salaadii ba ka baxay wa xadii nin keligii tukanayuu arkay oo dadka ka dambeeya wuu yimid oo wuu sugay intuu salaaddii ka baxay kolkuu salaaddii dhamaystay ayuu wuxuu ku yiri istaqbil salaataka fa inahu laa salaata limunfaridin khalfa saf wa ar salaadda ku soo celi qof keligii tukaday oo safka keligii galay salaad ma lehe eh. kaa xadiidkaa sheegaya qofkii keligii tukaday salaad ma leh ayay culimmadu ka daliishadeen salaaddaas inay asaxday halkay ka daliishadeen waa halkee waa ka nebigu sugay bay intuu ka baxayay nebigu calayhi salatu salaam wuxuu sugayey intuu ninkaasi salaada ka baxayo haddaanu qofkani salaadba ku jirin waan waxba ha foorfoorarsanine salaada maaragtay waxa weeyaan dib u gal baa la odhan lahaa soo maha la mid maaha kii musi salaati kaasi nebigu waa u iska joogay isagaa tukanay wuu u imanayay kaasi isagaa kolba u imanayay xikmadina way ku jirtayo de xikmaddu waxay ahayd ilaa intuu odhanaya ibar laakiin kan in inta loo yimaado la dul taagnaado xikmad la sheego oo aan ahayn inay ninkan salaaddiisu ansax tahay meeshaa kama muuqato marka salaadaasi salaad asaxday weeyaano xadiidkii abubakra ayuu kaasina uu sii taageeraya laakiin de inuu salaadda ku soo celiyo ayaa ma ah weliba la akidaya wuxuu hi wain xadara imaado wa maca alimaami waaxidun iyadoo imaamka qof la tukanayo can yamiinihi midigta ka joogo axrama can yasaarihi xagga bidix buu isagu salaada ka geli uma yataqadamu limaamu imaamka hore u bixi aw yataakharu lma'muumaani ama labada ma'muumba dib u baxaya kan dambaana fadli badan eeg waxaynu nidhi kolkaa imaamkiiyo qof kale maaratay nin kale un ay yihiin wuu ku ag xidhanayaa kolkuu ku ag xidh waxa sunna ah bay culamadu yidhahdeenoo fiican in yar inuu ciribtiisa ka yar dambeeyo imaamka maxaa laga ilaalinaya de waaa meesha ciribtaa la eegaya imaamka inaad ka hormarta salaadii kaa burinaysaa markaa intii salaaddu kaa buri lahayd inaad in yar ciribtaadu ay ka dambayso sidoo kale kii maarata imaamnimadiisiina ay u muuqato ayaad sidaa u samaynaysa haddaba iyadoo sidaa tahay mid saddexaad baa yimid muxuu samaynaya dhinaca bidix ee imaamka ayuu ku xidhanayaa salaada si aanu keligii safu noqon marka deetna saddexdoodii hadda isku saf bay taagan yihin imaamkii oo dhexda ku jira iyo ma'muumkii hore midigta ka taagan iyo kii cusbaayo ka taagan xagga bidix sidaasi markay dhacdo ayuu imaamkii laba talaabo hore u qaadaya ama iyaga ayaa laba talaabo dib u qaadaya inay iyagu dib u qaadaan baana fiicano xadiid saxiixa ayaa waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam la tukanayay jaabir ibni cabdilaahi deetana dhinaca bidixi buu ka istaagay nebigu wuu soo wareejiyo midigtuu keenay isagoo sidii ula tukanaya ayaa haddana jabaar baa yimid jaabir iyo jabaar bay kala yimid jabbaar ibnu sakhri baa haddana yimid markaasuu xagga bidixdeeda ta nebiga ka istaagay wuu xidhay saddexdood markaas ayuu nebigu labadoo gacmood qabtay ayuu dib markaa u riixay xadiidku saxiixa ayuu ku jira wuxuu ihi walmustaxabu sida fiicani allaa yakuuna waa inaanu noqonin mowdiculimaami imaamka meeshiisu aclaa mid ka sareeya min mowdici lma'muumiina ma'muumiintu halka ay ay ku tukanayaan ilaa an yuriida inuu doono mooyaane alimaamu imaamku tacliimahum afcaal asalaa salaada qaabka loo tukada inuu barayo mooyaane falmustaxabu hadduu barayo waxaa fiican an yaqifa alimaamu imaamku inuu joogsado calaa mowdicin caalin meel saraysa kamaa facala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam sidii rasuulkuba uu sameeyey wuxuu halkan sheekhu inoo sheegayaa imaamka iyo ma'muumka waxa fiican meel isku mida inay ku tukanayaan oonay laba daba kala saarnayn ama imaamku sareeyin ama mamuumku sareynin halkan imaamku isagu inooga cabiray laakiin waa isku haddii mamuumkuu sareeyana karaahiyadii way joogta in isku dabaq lagu tukanayo ayaa sunuhu yahay imaamku meel sare aanu saarnayn xata haday doonto meesha sare yaani dabaq kaleba ahaanine dekad yaroo dhisan catabad iyo wax lamid ahoo dhisan oo taagan inaanu fuushanayn iyaguna ay markaa meesha caadigaa ah ay taagan yihiin taas lafteed waa la karaahiyeysanaya oo xudayfa ibn alyamaan radia tacaala canhu oo tujinaya asxaabtiisii ayuu abu mascuud albedri arkay markaasuu soo jiiday markaa meel saru saarnaa xudayfe iyaguna dhulkay taagnaay xudayfa soo jiiday markaa isagoo imaamkiia markuu markaa isna u dareemay dib buu markaa uu u soo dhaadhacay salaaddii markay ka baxeen ayuu abu mascuud ku yidhi war miyaanad ogeyn in la diiday in lainoo diiday oo maarata la diidi jiray markaasuu yidhi waan xasuustay markaad soo qabatay baan xasuustay buu yihi xudayfana radia allahu tacaala canhu markaa nahyigaasaa jire inaan markaa la samaynin ayaa dee fiican haddii aanay baahi keen haddii masaajidkii buuxsamay oo dabaqii sare keliya banaan dabaqii sarea tegeysa laakiin hadii meeli ka banaan tahay inaan xaggii sare loo bixin ayaa fiican sidoo kale hadii la doonayo in dadka salaada la baro dad salaada la barayo dadkani ay yihiin dee nabigaaba alayhi salaatu wasalaam sidaa sameeyeyoo mimbarkiisa intuu fuulay ayuu saxaabada tujiyey waxaanan sidaa u sameeyey buu yihi litacalamuu salaati si aad salaad litatamuu bi walitacallamuu salaati si aad iigu dayataanoo aad salaadayda u barataan wuxuu ihi fain taqadama alma'muumu cala alimaami lam tasixa salaatuhu fii asaxi اlqowleyni fii axadi اlqowleyn baa nigaga qoran fain taqadama alma'muumu ma'muumku hadduu ka hormaro cala alimaami imaamka lam tasixa salaatuhu salaadiisu ma asaxayso fii asaxi lqowleyni labada qowl kooda sixada badan saasaa nuusada badankeeda ku qoran aniga halkan fii axad lqowleyn buu qoran imaamkii iyo mamuumkii dee mamuumkaa dambaynaya haddaba hadduu ka hormaro alkaa masaajidka xaggiisa hore matalan ku tukado daynu kaba soo qaadna de inay meeshu isku banaan tahay oo isku furan tahay imaamkii meel ka horeysa hadduu ku tukado miyay asaxaysaa salaada ma'muumkaasi mise ma asaxayso laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay way asaxaysaa laakiin waa karaahiyo oo maxay u asaxday dee waxay u asaxaysaa ninkani halkii uu joogsan lahaa uunbuu khilaafay meesha la joogsan oo la khilaafaana salaadda ma buriso oo inagii lahayn mamuumka keliyihiin imaamka midigtuu ka istaagaya laakiin waa kii jaabir bidixda ka istaagay de waa la soo yar qabtay uune salaaddii kusoo celi lama odhanin ibnu cabaas baa xaggan istaagay waa la soo yar duway uun laakiin salaaddii kusoo celi lama odhan marka meeshii aad istaagi lahayd meel aan ahayn ood istaagto salaaddu kuma burto ayuu qadiimku leeyahay oo dumarkii hadday ragga safka la soo galaan dee salaadu kama burayso ila waa mustaxab waxaynu soo akriyeyn wixii aynu soo lahayn haddii maarata maamuumku nin keliya yahay waa inuu midigta ka istaago mid labaad hadduu imaado bidixdu istaagaya dib bay u baxayaan aynu lahayn raggii baa soo horeynaya caruurtii baa ku xigaysa khanaasihii baa ku xigaya nisaagii baa ku xigaya hadii la dabagediyo oo imaamkii dumarku kusoo xigaan dumarkiina caruurtu kusoo xigto caruurtiina khanaasadu kusoo xigto oo raggii u dambeeyaan salaadaas maxay noqonaysa way ansaxaysaa sidii fiicnayd ee ay ahayd in salaada loo tartiibiyo mawqifka ayaa la khilaafay laakiin de iska ansaxaysa hadday saf qura istaagaan raggii iyo dumarkii oo maalan de jirkoodi inaanu istaagen de kala maarata dugsa isku saf ay yihiin iska ansaxaysaa iminka masaajidada qaar waxaad arkaysaa masaajidka dumarku uu la siman yahayba ka oo dhinacan un baa lagu dhinac qabtaa masaajidkoodii waxay ohanaya salaaddoodu may asixin oo raggii kama dambeeyaan may way iska asaxaysaa way iska asaxaysaa lama odhanayo salaaddaasi may asixin marka waxay yidhahdeen qofkan ka horreeyeyna dee mawqifkii unbuu khilaafay saas oo kale ahaaye ma asaxaysa qowlka eh, ma ma buraysa bu yihi qowlkaa laakiin muctamadku qowlka jadiidkaa culammaduna ay u badan yihiin waa inay salaadaasi burayso ninkaa imaamka ka hormaray salaaddiisu way buraysa maxaa loo cuskaday inamaa jucila imaamu liyutama bi imaamka waxaa loo loo yeelay si loogu daydo imaam aad ka horeysa adigii dee kuma dayan kartid baa la yidhi maadaa imaam adigiibaa ayuu maaratay ayaa halkaad matbuuc ka ahayd halka taabic ka ahayd matbuuc baad u ekaanaysa qof isaga la daba socdaad u ekaanaysaa qof isaga qof daba socda dee uma ekaanaysid qof la hogaaminayo markaa tahay dee qofka la hogaaminayo de kii hogaaminaya baa ka horeynaya marka salaadana imaam waxaaba loo yidhi de imaamku waxa weeye liannahu yaumuhum wuu ka horeeya saasaaba imaam loo leeya liannahu amaamahu waa xaggoodii horuu jooga marka waa munaafi bay yidhahdeen tani kuwii kale way ka duwan tahayo waa wixiioo dabagedi noqday oo imaamnimadiiba waxaani wax munaafiyo lidku ah weeyaan saas daraaddeed ma asaxaysaba wain salat ilmarأaةu biniswati qaamat wasta safi gabadhii hadday imaam noqoto oo dumar ay tujiso ma banaantahay horta haa shaafici wuu ogolya qolyo kalaa diidan laakiin shaafici inay dumarkii istujiyaan oo mid ay imaam u noqoto intii kalena ay markaa iyada ku daba xidhaan wuu ogol yahay laakiin sida sunnahay waxa weeye inaanta imaamka ihi aanay hore u bixine ay safka koobaad bartankiisa ay istaagto halkee sunanimadaa laga qaatay waxaa laga qaatay laba ummahaatulmuminiinkii kamida ah waa caaisha iyo um salama radia allahu canhumaae ayaa markay dumarka tujinayaan bartanka istaagi jiray marka de kol hadday labadaa marwo ee zawjaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee culamadana ah ay ka sugan tahay saasay markaa samaynayaanoo halkaasay markaa istaagay waman salaa maca alimaami fi lmasjidi jaazad idaa calima bisalaatihi waman sallaa maca alimaam qofka imaamka la tukada fi lmasjidi masjid kale kula dhex tukada jaazat salaatuhu salaadiisu way asixi idaa calima bisalaatihi hadduu salaada imaamka uu ogsoon yahay halkan markaa laba shardi buu isdhexgeliyey sheekhu shardi waxa weeye yushtaradu fi liqtidaa'i alcilmu bisalaati alimaam waxaa loo shardiyaa iqtidaha waxaa loo shardiyaa iyo in qofkan imaamkaa salaaddiisa lala socon karayo la ogaan karayo qof aanad salaaddiisa ogaan karaynin inuu rukucsan yo inuu sujuudaad kala garan karaynin kuma xidhan kartid waa shardi maxaa lagu ogaanayaa waxaa lagu ogaanaya inaad arkayso ama cid ku daba tukanaysa aad arkayso oo iyadu markaa hadda sii arkaysa oo sufuuftii dambe aad qaar adigu arkayso ama aad codka imaamka maqlayso ama qofkii kale qof kaloo mubaliqahoo sii gaadhsii sii gaadhsiiye ah aad codkiisa maqlayso markaa maqal iyo arag mid ahaanba kugu filan labadiiba inaad wada jamcisaa shardi maaha inaad ama maqlayso hadalkiisii ama ciddii ka dambeysay hadalkeedii maqlayso ama aad isagii arkayso ama kuwii ka dambeeyey arkayso cilmigaasi waa shardi cilmigaa marka la helo shardi labaad baa isaguna jira oo ah alijtimaacu fii makaan marka cilmiga halka laga qaatay de inamaa jucila liyutama bihi faidaa kabara fakabiru waidaa ragca farkacu waidaa ilaa akhirihi ma fulin karti haddaanad wiii ogeyn sidaa daraaddeed haddii u leyrku go-o dadkii qaarkoodna ay markaa xagga sare ku tukanayaan imaamkii aanay maqli karin wabana waa ka goostaan isla markaa isla markaasaad yoonaysaa inaad ka goosatay laakiin waan iskaga sii xidhanahay leyrhkii oo go waxbana ma maqlayo waan yar qiyaasaya ma soconayso sidaa wab ku socon maayaan salaaduna kaa buraysa shardiga labaad ee halkan uu ku sheegay waa alijtimaacu fii makaan in meel la isugu yimaado in meel la isugu yimaado baa shardiga oo cilmigii kuguma fila ilaa imika t v baad rakiban kartaaba oo shaashadii baad xarameynkiioo halkaa ka tukanaya ayaad maaratay kala socon kartaa may ansaxaysaa inaad ku xulato may ma ansaxayso maxaana u ansaxaynin cilmigii waaba la hayaae waxaan lahayn alijtimaacu fii makaan shardigii ah waa in meel layso halkee laga qaatay isagana salaatljamaacadaba laga qaatay jamaaca waa min alijtimaac baa laga keenay iyo jamcinti baa laga keenay waa isku imaatin dad aan meel wada joogin oon isu imani iskuma xidhan karaano salaatuljamaca ma samayn karaan haddaba dadkii haddaba isu yimid inay masjid isugu yimaadeen iyo inay meelaan masjid ahayn isugu iman meelmasjid isugu yimaadeen ayuu ukala saar wuxu waman salla maca alimaam qofka haddaba imaamka kula tukada fi lmasjid masjidka qofka kula tukanaya jaazat salaatuhu salaaddiisu way banaan tahay idaa calima bisalaatihi haddii cilmigii la helo wax kale lama shardiyayo wey meel alla meeshaa doonto istaag haddaad agga sare istaagto haddaad sadxiga sare istaagto haddaad la socon karaysa imaamkiioo ama maarata shaashade ku xidhnaato ama makarafon ku xidhnaado ama si kaleba aad ula socotide haddaad imaamka rukuucihiis iyo sujuudihiis iyo kolba xaaladdu aad la socon karayso ood ogaan karayso ama ka fogo ama u dhowow mar dad masaajid ku jirtaan hadduu dor masajidku haba oo cidba yaana idin dhaxaynin waa ansaxaysaa salaadu maxaa yeelay dee masjidku waa meel qura waa makaan keliya ijtimac fii makaankii waa la wa in sallaa khaarij almasjid haddii qofku uu masaajidka dibaddiisa kaga soo xidhanayo watasalat bihi sufuuf sufuuftii ay markaa xidhiirto oo masaajidkii matalan intuu buuxsamay haddana maarata waxoogaa ay ka sii baxeen oo saas markaa ilaa iyo isagii marka saas lagu gaadhay dee jaasat salaatu salaadiisu isagana way bannaan tahay wa ida nqatacat haddii sufuuftu ay kala go-an tahay walam yakun duunahu xaa'ilun wax kala teedayaa isaga iyo imaamka ama dadka masaajid ku jira kutukana kutukanayana aanu jirin jaazat salaatuhu isagana salaadiisu way bannaanaan إذا lam yazid waa haddaanu ka badan maa baynahu wa bayna aakhiri safin isaga iyo safka ugu dambeeya inta udhaxaysa haddaanay ka badan calaa halaai miati diraacin saddex boqol oo dhudhun waay qofkii dibadda ku tukanayay hadday sufuufta xidhiidhsan tahay buu leeyihi masaajidkii waa buuxsamay maarata haddana halkii ku xigtay baa sii maarata laga isku furayi oo isku furan yihiin waa saasay usii fogaatay mushkilad ma laha waxaa uun muhima meel banaani inay jirto laga arkayo oo qoladaa ugu horeysa ugu soo horeysa ay arkayaan dadkii masaajidka ku tukanayay inay arkayaan una socon karayaan ay u lugayn karayaan oo albaab furani uu jiro ayuunbaa lagama maarmaana haddii aanay safaf xidhani jirin masaajidkii dad baa ku tukanaya masaajid maba buuxo xaggaa dambe banaankaas adiguna doonto inaad kaga soo xidhato laba shardi baa imanaya shardi waa kii horeynu sheegnayoo inaad wax arkaysa dee meel ba albaab furan waa inaad wax ka arkayso meel furan oo la mari karo waa inay kaaga muuqdaan ama imaamkii ama dadkii ku daba tukanaya horta waa inay kaaga muuqdaan arrinka labaad waa in adiga iyo safkii u dambeeyey buu sheeku yihi safkaa udambeeye waxaynu xisaabinaynaa waa haddii masaajidkii safuufta ka soo baxeen laakiin haddii masaajidka dhexdiisii suu safafku ay ku jireen saddex boqol oo dhundhun adiga iyo masaajidku waa inaydan in ka badan isku jirin markaa sida muctamadkaa ah, aakhiru safuuf lagama soo xisaabinaye gidaarka masaajidka ee ku soo xiga ayaa laga xisaabinaya halkaa saddex boqol oo dhundhun wax ka badan waa inaanad u jirin oo taasna waxaa laga qaatay curfigaa laga qaatay de inaad isku meel joogtaan waa tii la yidhi marka intaas de way isku dhowdahay baa layihi saddexda ayay dee noqonaysaa waa in aado wey markaa shaaficiintaas inay qariib tahay ayuu arkay oo ijtimaac fii makaankii in meel isu imaatinkii inaanay markaa meesha ka saaraynin wain sallaa khaarija masjidi watasalat bihi suhu jaazat salaatu wain inqaacat walam yakun duunahu xaa'ilu marka xaailka maxaa loogala jeedaa gidaar kala teedayo oo de aan markaa lays arkaynba ama waa lays arkayaae waan laysu mari karin oo waa muraayad baa ku xidhan waa kaloo wuxuu wa in xaala baynahuma dadkan masaajidka ku jira ee ku tukanaya iyo kuwaa dibadda jooga ee xaggaa kaga soo xidhanaya hadduu u dhaxeeyo xaa'ilun wax kala teeda oo yamnacu diidaya alistiطraaqa ismarid iyo wlmushaahadata isarag labadiiba diidaya lam tajus salaatu salaaddu ma ansaxayso matalan waxaa laynagaga soo xidhnay halkaa gidaarkaasoo isku beego dhinacaashu masaajidka dibadiisa ayuu halkaa gidaarka ku beegan mra iskumuu beegin daaqadda gidaarka halkaa ku beegan buu kaga xidhay ama gidaarka haddee maarata laba daaqadood udhexeeya ayuu istaago halkaasu kaga xidhay idina kama horeyso de waxna ma arkayo ilan waa gidaarkaasaa ku xidhana mana gudbi karayo kaa salaaddiisu ma ansaxayso kaa salaaddiisu ma ansaxayso meelba lama jooga dadkii wey wa in manaca alistidraaqa waxaan kala teeday hadduu diidan yahay isu socodkii duuna almushaahada laakiin araggii aanu diidanayn say ku dhici karaysaa bian kaana baynahumaa shubaaku waaba sida inay daaqadi udhaxayso daaqada isku beego dee wuu ina arkayaayo hadduu soo yar ihaahdo wuu ina arkaya laakiin dee kama soo gudbi karayo daaqadii wax lasoo dhaafi karaya ma aha faqad qiila waxaa la yidhi yajuusu way bannaan tahay oo halkaa dhinaceeda wuu kaga xidhan karaa masaajidka waa la yidhi wa qiila waxaa kale oo la yidhi laa yajuusu may ma bannaana markaa kaa yidhi way bannaan tahay xagguu ka eegay dee mar hadduu dadkii arkayo wuu la joogaa buu dadkii wuu la joogaa oo isumaatinkii waa la helay buu kaasi kan kalena wuxuu leeyahy m mar haddaanu utegi karayn lama joogo kol haddaanu utegi karaynin lama joogo buu kaasina leeyahy kaasaana muctamad laga dhigay waa in labadii laysla helo waxaa lamid ah haday muraayadi ku xidhan gidaar muraayada oon albaab maaragtay lahayn dee laysuma tegi kar mal laysu tegi karin ma ansaxayso marka maxaa la doonayaa halkaa albaabka ku beegan ayuu safka koobaadee dibadda i ka bilaabmaya kuwa ka dambeeya inay gidaar ku beegnaadaan mushkilad ma laho oo kuwana u xidhiidhiyey cid xidhiidhisunbay u baahnaayeen kaa albaabka ku beegan baa u xidhiiriyo wixii isaga ka dambeeya waa caadi wax ka horeeya ayaan la ogolaanaynin baabu salaati lmariidi aan isla maanta kaana waad ka saaraysaan laakiin halkaasay ku gooday day wasala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallah aclam dabaqa hoose safka u dambeeya iyo dabaqa sare safka u horeeya keebaa fadli badan dee qoladani waaba arrintooda waxaan nidhiba xaaladooda waaba karaahiyo hadii aan xaajo keensanaysaa jirin xagga sare in la tago waaba karaahiya abay ahaydba markaa mar kastood maarata waxa weyaan imaamkii meel la joogto dee way kasii fiicantay salaadaada xajaaj saxaabadu miyay ku daba tukan jireen isaga oo la og yahay inuu ahaa mid dadka dila shaafici markuu salaatu khalf alfaasiq faasiqa in lagu daba tukado salaadu ma ansaxaysa markuu ka hadlayay wuxuu u xujaystay inay xajaaj saxaabadu ku daba tukan jireen kaasaa u xujaystayba abubakar oo tujinaya ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam soo galay saxaabadii tasfiiq ama sacabayn ayay sameeyeen waxayna waxayna haynay wa inama tasfiiqu linnisaa de waaba sababtay kusoo baxday <laughs> xadiidka inama tasfiiqu linnisaa waa sababtay soo baxday markaasaa loo sheegay waayahay miyay banaan tahay in laga saaro safka hore qof ciyaal ah oo la soo geliyo qof weyn oo markaa masjidka soo galay calaa kulli xaal aduu culammadu qofku meeshi uu usoo dheereeye uu yimid lagama kicin kara bay lagama kicin karo markaa in marka hore ay dadka waaweyn soo dheerayaan iyagu ay yimaadaan ayaa sida saxdii ay tahay cidda la og yahay inay dee maaragtay wax ugu filanto jamciga wax ugu filan tahayna in markaa meel loo sii baneeyo de waa sida ansalka waad arkaysaa saxaabadu ridwan alm nabigu markuu salaadii lagu jira yimid de safkii horu soo galay macnaheedu waa waxbaa maaragtay loo eh, farsameeyey soo ma ama marka horaaba dee lagu siiya talagalay waa intaasoo rasuulka yimaada safkii horu soo galay nabigu alayhi isalaatu wasalaam markaasaa deetana abubakarna la baraarujiyey markaa in marka hore wax lagu yar talagalaa ma xumo dahabka ma la kala ammaanay amaahan karaa miyaslow ammaanaysan karaa oo ma bannaantay ta in kala amaanaysan maxaa diidaya yacni inan dhageeyo silis leh inay inan oo matalan xafladda ay tidhahdo maanta siliskayga iyo intan qaado waa caadi waxbabaasiyo kuma sug markaynu maraynay safiinada siiba waxyaabaha salaada buriya wa in taqadama biruknayni ficliyeyni laba qaab suuro ayaynu sheegnay tujiyaha iyo la tujiyuhu labada rukni eey kala joogaan markay laba rukni u dhaxayso ayaynu muctamed ka dhignay laakiin kitaabka tambiiha suuradii aynu marjuuxa ka soo dhignay iyadoo nas ah ayay ku taallaa mid wax burinaysayna mid wax burinaysaynuu ka dhigay halkaa noo faa'iidee jasaaka allah khayr silcmad waxasantahay laba dariiqaynu sheegnay khuraasaaniyiin iyo ciraaqiyiin sheekheennu muxuu ka tirsan yahay ciraaqiyiintuu ka tirsan yahay ciraaqiyiintuna sidaan iminka u suureeyey bay u suuraynayaan khuraasaaniyiintuna waxay u suuraynayaan sidaa kale aad sheegtayo aynu nidhi weyde inay markaa buri noqoto waabay uga sii awleysantahay markaa takhalufka iyo sabqiga miyaa laysku ambaaraya mise layskuma ambaarayo oo takhalufkiina ma sidanaa ciraaqiyiinta eh, loo qaadaya mise looma qaadayo taasaa hadal ku jiraa adu hadduu kadib dha hadday tahay oo imaamkii uu kadib dhacay waxaa la eegaya inta udhaxaysa iyada hadal kuma jiro waayo ciraaqiintu iyagoo suureeyey lama hayo haddii ima mamuumku uu hor marayna labada qaabba waa la sheegay keebaa muctamada qaarkood waxay ictimaadayaan taa khuraasaniinta aynu tilmaanay waa nihaayaha iyo saas ay maarata ay qorayaan culamada qaarkoodna mayan halkan waxa la maaragtay ictimaadayaa bay leeyihiin tan ciraaqiyiinta marka ictimaadka laftiisu halkan hadal baa ku jiro qolyaha qaarkood waa agga sabqiga ha la ictimaado tan marka ciraaqiyiinta hal la marka labada ictimaadma way jiraan waaya marka waa isku far labadan laakiin sheekh markaynu marayna safyanu tusalaad dhaqdhaqaaqii salaada burinayey markuu badan yahay waxaynu u kala qaadnay inuu xubin weyn ka dhacayo iyo mid yar sida fartoo kale kan yari inaanu salaada burinayn isagoo badan haddaan daliilkeedii haddana daliilkeedii lama sheegin kan maaragtay farta ihi inaanay fartu maaragtay aanay salaada burinaynin culammadu raxmatullaahi calayhim waxay eegeen de qofkii uu dhaqdhaqaaqay lama odhanayo hadday fartu yar dhaqdhaqaaqdo uskunuu fi salaatidii iminka qofkaasi inuu saakin yahay mar haddana wixii xubin weyn aanay ahayn oo lug iyo gacan iyo aanay ahayn qofkaasi wuu dhaqaaqay fartuu dhaqaajiya inaad tidhahdo mooyaane wuu dhaqdhaqaaqay ma odhanaysa markaa xarakaadkaa yaryar ee mutawaaligii bay yidhaahdeen iyadu markaa burin mayso ma burinaysa bay leeyi wallahu aclam